بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي waxaa bilow inoo ahaa qasiidadii cinwaankeegu uu ahaa laysa alghariibu oo iska lahaa imaamkii la odhan jiray zayn ulcaabidiin kagana warramayey mawdka iyo axwaashiisa iyo inuu mudan yahay in loo diyaar garoobo marka awalkeegii waa aynu soo qaadanay <clears throat> halkaasi ayuu sheekhu kasii wadi doonaa baxarkeegana waynu sheegno de waa baxrulbasiid baa la dhahdaa ayaa la yidhaahdaa waana mustafcilun faacilun mustafcilun faacilun oo shadriga hore lagu celiyo laba jeer shadriga dambana idna laba jeer lagu celiyo mustafcilun faacilun mustafcilun faacilun markaa waxaa jira fani dee ka hadla qaabka loogu dhawaaqay iyo gabayga fani ka hadlo alcaruud alqaafiya la idhaahdo ayaa wax weeyaan jira insha allah meesheeda ayaa loogu tegi doonaa ah, biyo sacabahaga lagaga dharkaa soo ma insha allah fanigaasi ayaa khuseeye waynu gaari doonaa insha allah waynu arki doonaa wawdacuunii cala lalwaaxi mundarixan wa saara fawqii khariiru lmaai yandifunii alkaas ku bilaabmayma wuxuu yidhi wawdacunii cala lalwaaxi munطaarixan wasaara fawqii khariiru lmaai yandifunii waaskaba almaaa min fawqii wagasalanii uslan halaaa wanaada alqawma bilkafani وألبسوني ثيابا لا كمام لها وصار زادي حنوطي حين حانطني وأخرجوني من الدنيا فواء سفان على رحيل بلا زاد يبالغني وحملوني على الأكتاف أربعة من الرجال وخلفي من يشايعني وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام فصلى ثم ودعني سلوا علي صلاة ruuca lahaa walaa sujuuda lacala allaha yarxamunii waanzaluunii ilaa qabrii calaa maa haliin waqadamuu waaxida minhum yulaaxidunii wakashafa hawba can wajhi liyanduuranii وأسبلا الدمع من عينيه أغرقني فقام محتارما بالعزم مشتملا وصففا لابن من فوقي وفارقني وقال هلوا عليه ترب واغتنم حسن الثواب من الرحمن ذي المنن في ظلمة القبر لا أم هناك ولا أب شفيق ولا أخ يؤانسني وهالني صورة في العين إذ نظرت من هول ما طلع ما قد كان آدهشني من منكر ونكير ما أقول لهم قد هالني أمرهم جدا فأفزعني وأقعدوني وجدوا في سؤالهم ما لي سواك إلهي من يخلصني فمن علي بعفو منك يا أملي فإنني موثق بذنب مرتهني تقاسم الأهل مالي بعدما انصرفوا وصار ويزري على ظهري فأثقلني واستبدلت زوجتي بعلا لها بدلي وحكمته على الأموال والسكن وصيرت ولدي عبدا ليخدمها وصار ما لي لهم حلا بلا ثمن فلا تغرنك الدنيا وزينتها وانظر إلى فعلها في الأهل والوطن وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير الحمض والكفن khud ilqanaacata min dunyaaka waarda biha low lam yakun laka ilaa raaxatu lbadani yazaarica alkhayri taxsud bacdahu thamran yazaarica shari mawqufun cala alwaahani ya nafsuku fi can lcisyaani wakhtasibi ficla jamiila lacala allaha ya arxamunii yaa nafsu wayxa kituubi wacmalii xasanaan casaa tujaazayna bacda almowti bilxasani uma asalaatu cala almukhtaari sayidina famaa wada albarqu fi shamin wa fi yamani والحمد لله ممسنا ومصبحنا بالعفو بالخير والعفو والإحسان والمنن wuxuu inoo soo tilmaamay zayn lcaabidiin waxa weeye iyadii oo naftii ay ka baxday kadibna dadka kii ugu jeclaa u kacay una u raadiyey waxa weeyaan cid maydha kadibna loo keenay kadibna uu dhartiray una qaawiyey halkaasi ayaa ay noo maraysay wuxuu yidhi wa awdacuunii waxay iwadaaca dhigeen cala alalwaaxi looxyada dushooda ayay iwadaaca dhigeen mundarixan xaalan ahay mid jiifa wa saara waxay ahaadeen fawqii aniga dushayda wa saara fawqii dushayda waxay ahaadeen khariirun maa'i biyaha sanqadhoodu yandifunii mid in inadiifinaya wuxuu leeyahay wuxuu dhigay qofkii imaydhayey alwaaxdii iyo looxyadii uu igu dul maydhaayey aniga oo jiifa kadib khariirka waxaa la dhahdaa waa biyuhu sanqadha ay bixiyaan biyihii ayaa iga sarreeya buu leeyahay biyihii ayaa iga sarreeya iyaga ayaanu igu nadiifinayaa buu leeyahay biyahaasi iga sarreeya ee uu igu shubaayo ayuu igu nadiifinayaa buu leeyahay wa awdacuunii waxay i wadaaca dhigeen cala alwaaxi looxyada dushooda ayay i wadaaca dhigeen mundarixan xaalan ahay buu yidhi mid jiifa wasaara wuxuu ahaaday fawqii aniga dushayda khariirulmaa'i biyaha sanqadhoodu yandifunii mid inadiifinaya ayuu ahaaday wa askaba waa shubay qofkii maydhayey almaa'a biyihii ayuu shubay min fawqi xaggayga sare waqasalanii waa i maydhay guslan maydhi halaathan oo saddex ah wanaadaa waa dhawaaqay alqowma qoomkii ayuu u dhawaaqay bil kafani kafan buuna ugu dhawaaqay wuxuu yidhi biyihii ayuu igu shubay xagga sare kadibna saddex jeer ayaa uu i maydhay kadibna qoomkii ayuu u dhawaaqay wuxuuna ku yidhi war dee maydhay oo maydhitaankiisii dhammaystiraye kafankii iyo maradii yareeda cadayd ii dhiiba ayaa uu ku yidhi wa askaba waa shubay almaa'a biyihii ayaa u shubay min fawqi xaggayga sare waqasala waa maydhay kii muqasilka ahaa nii aniga ayuu i guslan quslan maydhi markaa aslan iyo uslanba waa la idhaahdaa laakiin luqadaynu ku arki doonaa culimmadu way kala saaraan oo waxay dhahdaan midna dharkaa loo isticmaalaa midna jidhka ayaa loo isticmaalaa luqadaynu ku fahmi doonaa insha allah uslan maydhi halaaan oo saddex ah wanaadaa waa dhawaaqay alqowma qoomkii ayuu u dhawaaqay kafani kafan keenidood ayaa uugu dhawaaqay kafankii keena ayaa waxa weeyaan uu ku yidhi wa albasuni waxay ii xidheen buu yidhi hiyaaban dhar ayay ii xidheen laa kimaama lahaa kunba aan lahayn wasaara wuxuu ahaaday zaadii zaadkaygii iyo sahaydaydii xanuutii xanuudayntaydii iyo udugayntaydii xiina xannatanii markii uu udugaynayey wuxuu yidhi waxay ii xidheen dhar dharka ay ii xidheen kun male bimacnaa gacmo male iyo raqaabad midna waayo waxaan naqaanaa dee kafanku gacmo male meydka loo geliyo wuxuu leeyahay dhar waxay ii xidheen bilaa kuma oo bilaa gacmaa bal joogay adduunyada muxuu kala dhaadhacay adduunyada maxaa ka raacay wuxuu yidhi sahaydii adduunyada aan kala dhaadhacay waxa ay noqotay maradaa yaraa cad iyo xanuudkaa yar udgoonkaa yare laygu udgooneeyey intaasaan kala dhaadhacay buu adduunyadii waxaanu garanaynaa qofka muslimka ah, allah subxaanahu wa tacaala waxauu ku waajibiyey inuu cawradiisa asturo cawradiisa inuu asturo cawradii waajibka kugu ahayd inaad asturtid aduu maadaama oo aad dhimatay haddana waa lagu waajibiyey in lagu asturo dadka muslimiinta ayaa lagugu waajibiyey maydhitaankii aad maydhan jirtay ee tahaaro qaadan jirtay maantana waa lagu waajibiyo dadka muslimiinta ayaa hawshaasi ay u taallaa oo dusha waxa weeyaan ay u fuushay waxa weeyaan salaad baa lagugu tukan haddaba qofkii aan tukan jirin ama nijaasaba aan iska dahiri jirin ama laba ha ahaado ama dhadiga ha ahaade cawradiisa aan asturi jirin dee maalintaasoo la astura waxba u tari mayso wuxuu yidhi wa albasuuni waxay ii xidheen hiyaaban dhar ayay ii xidheen darka oo laa kimaama lahaa gacmaba aan lahayn wasaara zaadii sahaydaydii waxay noqotay xanuutii udugayntaydii xiina xanatanii markii udugaynayay qofkii imaydhayay intaasi ayay noqotay sahaydii iyo zaadkii adduunyada aan kala dhaadhacay wa akhrajuunii min addunyaa fawa asafan calaa raxiilin bila zaadin yuballigunii wa akhrajuunii way iga saareen min addunyaa adduunyadii ayay iga saareen fawaa asafan alla warwarkaygow calaa raxiilin safar aan u warwaro safarka oo bilaa zaadin sahay la-aanteeda zaadka oo yuballiqunii i gaadhsiinaya meeshii aan u socday iyo maqsuudkaygii wuxuu leeyahay adduunyadii ayaa iiga saareen waan warwarayaa buu leeyahay waxaan u warwarayaa yoolkayga iyo safarka aan u socdo aad iyo aad ayaa uu dheeryahay buu leeyahay sahay i gaadhsiisaa waa camalkii saalixa ahaaye ana ma haysta buu leeyahay waa maqaaladii cali bni abi aalib caliy bn abidaalib wuxuu odhan jiray markuu naftiisa la hadlaayo aahin buu ka bilaabi jiray aahin liqurbi safar wa bucdi lmasaafa wa qilati zaad buu odhan jiray waxaan ka warwarayaa buu odhan jiray maxay liqurbi safar sadcaalkayga iyo socodkayga iyo kicitaankayga ayaa dhowaaday iyo waxa weeyaan wa e, bucdi liqilati liqurbi safar safarkaygii oo dhowaaday wa bucdi lmasaafa meesha aan u socdo ee aanu safrayaana aad iyo aad bay u dheertahay buu odhan jiray waqilati zaad iyo sahayar ayaan ka baqayaa oon ka warwarayaa buu odhan jiray caliy bn abi aalib zaynulcaabidiinna wuxuu yidhi adduunyadii ayaa ay iga saareen waxaan u warwarayaa oo aan la tiiraanyoonayaa safarka dheer ee aan galaayo sahay safarka ay gaadhsiisana ma haysta buu leeyahay wa akhrajuunii waa ay iga saareen min addunyaa ay can idunyaa adduunyadii ayay iga saareen fawaa asafan alla warwarkaygow calaa raxiilin safar aan u warwaro safarka oo bilaa zaadin sahay la zaadka oo yuballiqunii gaadhsiinaya bal joogay qofka meydkaa marka la kafmo ee la maydho maynta joonyad lagu xidhaa la iska riixa waa maya waa hay-a musri'a sharcigu waxa weeya nidaam ayaa uu dejiyey waa la qaadayaa laxash baa lagu qaadayaa garbaha ayaa la duldhigayaa sidaasi ayaa xabaashii lagu geynaya wuxuu yidhi وxmlunii clى اlktaafi arbacatn min الrijaali وkhalfii man yushaayiunii waxamaluunii waxa igu qaaday cala alaktaafi garbaha waxa igu qaaday arbacatun afar ayaa i qaaday afartaasoo min alrijaali ragga ka mid ah wa khalfii gadaashaydana waxaa ahaa man yushayicunii ciddii isabootiyaysay ee adduunyada iga sii anba bixinaysay ayaa idaba socotay buu leeyahay halkaa waxaan ka garanaynaa xitaa waxa weeyaan meydka cidda raacaysa in ay daba socdaan oo ayna ka horaynin wuxuu leeyahay garbaha waxay igu qaaday afar nin gadaashaydana waxaa socday ciddii aanba bixinaysay ee adduunyada iga sii sabootiyaysay waxamaluunii cala alagtaafi arbacatun haddii aad u fiirsataan waa qawaacidkaynu ku qaadanay waxamaluunii cala alaktaafi arbacatun ficilkii maxaa loo tiiriyey waaw ljamaaca haddana maxaa la daba dhigay arbacatun waa luqatu akaluni albaragid soo saama waynu qaadanay mutamimadayn ku qaadanay waxamaluunii waxay igu qaadeen cala alaktaafi garbaha ayay igu qaadeen arbacatun afar ayaa i qaaday oo min arijaali ragga ka mid ah dumar ma qaadan halkaa waynu ka garanayna ina dumarku meydka ayna qaadin ayaan ka fahmaynaa wa khalfii gadaashaydana waxa ahaa man yushayicunii ciddii isabootiyaysay ee adduunyada iga si aanba bixinaysay ayaa idaba socotay buu leeyahay waqadamuunii waqadamuunii waxay hore ii soo geliyeen ila almixraabi xagga mixraabka ayay hore ii soo dhigeen ay hore ii soo geliyeen wansarafuu way laabteen oo way gadoomeen khalfa alimaami imaamka gadaashiisa fa sallaa imaamkii waa igu tukaday huma wadacanii waa isagootiyey wuxuu leeyahay mixraamka ayaa i markii ay i dhigeen dee iskamay laabanoo iskamay tegine imaamka gadaashiisa ayay safkii galeen waayo iyaga ayaaba sida wax lagu cibro qaato oo lagu waano qaato iyaga ayaa tunka ku siday kadib halkiibay galeen imaamkii waa igu tukaday kadibna waa isabootiyey fasallaa buu yidhi soo garan maysaan waa tartiib maca taqiiba waa dedejin umuuraha meydka hore ayaa loo dhammaystiraa kadibna waa isabootiyey waa salaadii iyo ducadii waxa weeyaan uu ducaynayo meydka allah subxaanahu wa tacaala inuu cafiyo oo u dhaafo haddii uu muxsin ahaana inuu ilaahay ixsaankiisa iyo wanaaggiisaasi uu ku abaalmariyo tiibu igu sabootiyey buu leeyahay qofkii igu tukanayey waqadamuunii waxay hore isoo dhigeen ila almixraabi mixraabka xaggiisa ayay hore isoo dhigeen wansarafuu way laabteen khalfa alimaami imaamka gadaashiisa ayay u gadoomeen fa sallaa imaamkii waa igu tukaday uma wadacanii waa isabootiyey sallow calaa ya salaata laa ruku rukuuca lahaa walaa sujuuda lacala llahi yarxamunii sallow way tukadeen calaya aniga dushayda ayay igu tukadeen salaatan salaad ayay ugu tukadeen salaada oo laa rukuuca lahaa rukuucba aan lahayn walaa sujuuda sujuudna aan lahayn lacala allaha ilaahay waxaan ka rajaynayaa yarxamunii rabbi subxaanahu wa tacaala inuu ii naxariisto wuxuu yidhi way igu tukadeen salaada ay igu tukadeen rukuuc male sujuudna male se ilaahay waxaan ka rajaynayaa rabbi subxaanahu wa tacaala in igu naxariisto ummadaasi muslimiinta ee ahlu tawxiidkaa ee mukhlisiinta ee allah subxaanahu wa tacaala dartii iigu tukaday ergada ay ii galeen inuu rabbi subxaanahu wa tacaala waxa weeyaan uu ka aqbalo oo uu iigu naxariisto ayaan rajaynayaa buu leeyahay sallow laamka waa la fadxinaya sarfi ku arki doonaa insha allah sallow laamka waa la fadxinaya waa maadi salluu hadii kale amar buu kaa noqonaya hadii aad godid waa meelaha ay odhan jireen ay yidhaahdeen nin aan fiqi garanayn ayaa lagu yidhi janaaze ku tuko kadibna janaasadii marka uu ku tukadu dee dhammaystiray uu faatixadii akhriyey ayaa uu rukuucay kadib markuu rukuucay ayay yidhaahdeen bal rukuuciye halkuu ku sujuudi doonaa markaa salaad bilaa rukuuca oo bilaa sujuuda ayaa ay igu tukadeen buu leeyahy se ilaahay waxaan ka rajaynayaa ilaahay inuu igu naxariiso sallow way tukadeen calaya aniga dushayda salaatan salaad ayay ugu tukadeen salaada oo laa rukuuca lahaa rukuuba aan lahayn walaa sujuuda sujuudna aan lahayn lacala allaha se ilaahay waxaan ka rajaynayaa yarxamunii inuu igu naxariisto rabbi subxaanahu wa tacaala waanzaluunii ilaa qabrii calaa mahalin waqadamuu waaxida minhum yulaxidunii wuxuu tilmaamayaa maadaama oo salaaddii lagu tukaday dee halkii la dhigi lahaa iyo qabrigii loo diyaariyey waanzaluunii waxa ay i dejiyeen ilaa qabrii qabrigayga ayaa ay i dejiyeen calaa mahalin si kaadsiimo iyo deganaansho ay ku jirto haa maydka lama tuuro waayo waa laxadaadkii ugu dambaysay ee adduunyada waxa weeyaan uu kaga faaruqaayey ee uu kasii socday si fiican adug u dhowey oo waanba bixi waanzaluunii waxay i dejiyeen ilaa qabri qabrigayga ayaa ay i dejiyeen calaa mahalin si iyo deganaansho uu ku jiro waqadamuu waxay horumariyeen waaxidan mid ayay hormariyeen waaxidka oo minhum iyagii ka mid ah kaasoo yulaxidunii luxudkay dhiga wuxuu leeyahay qabrigii ayaa ay dejiyeen si dabacsanaan iyo deganaansho uu ku jiro kadibna mid iyagii ka mid a ah, ayaa ay hormariyeenoo dee qabrigii ku dhaadhacay si luxudka waxa weeyaan uu ii dhigo wa anzaluunii waxay ii dejiyeen ilaa qabrii qabrigayga ayaa ay i dejiyeen calaa mahalin si kaadsiimo iyo deganaansho uu ku jiro waqadamuu waxay horumariyeen waaxidan mid waaxidka oo minhum ayagii ka mid ah kaasoo yulaxidunii luxudka idhiga wakashafaa thawba can wajhi liyanduranii waasbalaa damca min caynayhi araqanii wuxuu yidhi wakashafa waa fayday athawba maradii ayaa uu ka fayday can wajhii wejigayga liyanduranii likay yanduranii suhu ii eego wa asbala wuxuu sii daayey addamca lilma ayaa uu sii daayey min caynayhi labada indhood ayuu lilma ka sii daayey lilmadaasoo aqraqanii qoysayba wuxuu leeyahay markii luxudkii uu dhigay marada ayaa uu dhabanka iga qaaday kadibna carrada ayaa uu ii saaray haddii hadda aad iska kibrisid carrada maalin baa iman doonta laguu saari doono oo aanad iska kibrin doonin kadibna waa yeegay si uu ugu cibro qaato kadibna lilma ayaaba sii daayey lilmadaasi oo farabadni wax ay ka qabto anigii iqiysay buu leeyahay wa kashafa waa fayday athawba maradii can wejhii wejigayga ayaa uu ka fayday liyanduranii likay yanduranii suhu ii eego wa asbala waa sii daayey addamca lilma ayaa uu sii daayey min caynayhi labadiisa indhood ayaa uu ka sii daayey lilmadaasoo aqraqanii iqoysayba fa qaama waa istaagay muxtariman isaga oo xurmaynaya mushtamilan sitana bilcasmi go-aan wasafafa waa simay allibna dhoobadii min fawqii xaggayga sare wafaaraqanii waa iga faaruqay oo waa iga soo baxay buu yidhi waa istaagay markii luxudka wii dhigay isagoo xurmaynaya waxa weeyaan go-aan adagna sita inuu usoo diyaargaroobo hawsha caynkaasi ah kadibna dhooqadii ayaa uu igu simay oo luxudka daalkii godkii albaabkiisii waxa weeyaan uu ku soo dhoobay kadibna wuu kasoo dhexbaxay qabrigii oo waa iga soo faaruqay fa qaama waa istaagay kii luxudkay dhigay muxtariman xaaluu yahay mid xurmaynaya bilcasmi go-aanna mushtamilan wato oo sita wasafafa waa simay allibna dhoobadii min fawqii xaggayga sare wa faaraqanii waana iga soo faaruqay kadib maxaanu naqaanaa marka uu ka soo baxo dee camuuda ayaa wax weeyaan lala boobaa wuxuu yidhi wa qaala dulluu calayhi turba waqtanimuu xusna thawaabi min araxmaani dilminani wa qaala waxa uu yidhi hulluu ku shuba calayhi isaga dushiisa aturba carada ku shuba waqhtanimuu ka haniimaysta xusna thawaabi thawaab iyo abaalmarin wanaagsan min araxmaani allah araxmaankaa xaggiisa raxmaanka dilminani gallada iyo cadiyadda u saaxiibkaa carada ku shuba oo ka faa'iidaysta abaalmarin wanaagsan taasi oo aad ka helaysaan allaha raxmaankaa ee naxariista badan ee gallada badan ee cadiyada badan wa qaala waxa uu yidhi hulluu shuba calayhi isaga dushiisa aturba carada ku shuba waa qabrige wakhtanimuu ka khaniimaysta xusna thawaabi abaalmar wanaagsan min araxmaani allaha raxmaanka raxmaanka dilminani gallada iyo cadiyada u saaxiibka carradii waa lagu shubay waa laga kala tegey waa qabrigii oo madow cid kaaga horraysaa ma jirto halkaa hooyo ma joogto aaba ma joogo walaal ma joogo cid kaaga horraysaa ma jirto waa adiyo camalkaagii fii dulmati lqabri laa umun hunaaka wala abun shafiiqun walaa akhun yu'aanisuni fii dulmati lqabri qabriga madowgiisa dhexdiisa laa umun hooyo hunaaka halkaa kuma sugno hooyo kaaga horraysaa ma jirto walaa abun aabbana kuma sugna aabbaha oo shafiiqun dhimriya walaa akhun walaalna kuma sugna walaalka oo yu-anisuni aan weheshado oo weheliin noqdo buu yidhi qabriga madowgiisa hooyo kaaga horraysaa ma jirto aabba kaaga horreeyaa ma jiro walaal wehel kuu noqdo oo kaaga horreeyaana ma jiro waa adiga iyo camalkaagii magacaagiina waa baaba'ay adiga camalkaagii ayaa isku soo fakaday qabrigaa madow fii dulmati alqabri qabriga madowgiisa dhexdiisa laa umun hooyo hunaaka halkaa kuma sugna walaa abun aabbana kuma sugna aabbaha oo shafiiqun dhimriya walaa akhun walaalna halkaa kuma sugna yu'anisunii wehel ii noqda buu yidhi oo aan weheshado wahaalanii waxaa i baqdin geliyey suuratun suurad ayaa i baqdin gelisay fil cayni isha iigu sawiran id nadarat ishu markii ay eegtay ee ay aragtay min hawli madlacin maa kii aragtidiisa argagixiisa qad kaana ahaaday adhashanii mid iga wareeriyey wahaalanii waxa i baqdin geliyey suuratun suuro ayaa i baqdin gelisay filcayni isha iigu sawiran id nadarat ishu markii ay eegtay min hawli madlaci maa kii aragtidiisa argagixiisa qad kaana ahaaday maagu adhashanii mid iga dawakiyey oo iga wareeriyey min munkarin munkar wa nakiirin iyo nakiir maa maxay ayaan aquulu ku idhaa lahum iyaga qad haalanii waxa i argagax geliyey oo waxa weeyaan iga nixiyey amruhum amarkoogii jiddan aad ayaa uu iiga nixiyey oo fa afzacanii waa ii argagax geliyey wuxuu leeyahay munkar iyo nakiir waa labada malag ee qabriga su'aalaha kugu weydiinaya munkar iyo nakiir maxaan ku idhaahdaa buu leeyahay munkar iyo nakiir maxaan ugu jawaabaa oo maxaan ku idhaahdaa arrinkoogii ayaa aad iyo aad iiga argagax geliyey aad iyo aadna iiga nixiyey buu leeyahay min munkarin munkar wa nakiirin iyo nakiir maa maxay ayaan aquulu ku idhaahdaa anigu lahum ayaga qad haalanii waxa i baqdin geliyey oo iga baqsiiyey amruhum amarkoogii jiddan aad ayaa uu iiga nixiyey oo uu iiga baqogeliyey fa afzacanii waana ii argagax geliyey buu yidhi wa aqcaduunii way isoo fadhiisiiyeen wajaduu waxay ku dadaaleen fii su'aalihim su-aashoodii ayay ku dadaaleen munkar iyo nakiir waa ayay soo fadhiisiyeen buu yidhi kadibna su-aashii qabriga ay igu weydiinayeen ayay iyaguna ku adkaysteen oo ay ku dadaaleen maa lii iima sugna siwaaka adiga waxaan ahayn rabbiyow siwaaka adiga waxaan ahayn ilaahi yaa ilaahi ilaahayow man axad iima sugna yukhallisuni iga samato bixiya oo iiga gargaara ma haysta buu leeyahay wuxuu leeyahay munkar iyo nakir waa ay soo fadhiisiiyeen waxay ku adkaysteen oy ku dadaaleen su-aalihii ay i weydiinayeen melihi buu leeyahay adiga waxaan ahayn cid maanta ii gargaarta cafwaaga iyo sugitaankaaga mooyaane cid kale oo aan leeyahay rabbi ow ma jirto waaqcaduuni waa ay i soo fadhiisiiyeen wajaduu waxay ku adkaysteen fii su'aalihim su-aashoodii iyo weydiintoodii maalii aniga iima sugna siwaaka adiga waxaan ahayn ilaahi yaa ilaahi macbuudkaygiiow man yukhalisunii cid iga samato bixisa oo iiga gargaarta oo adiga aan ahaynin ma jirta ayaa uu leeyahay famnun calaya waxaad igu manaysataa bicafwin dhaafid igu manayso cafiga oo minka xaggaaga ka ahaaday yaa amalii kii aan idi diilanayayow fa inanii aniga muusaqun waa la ifigeeyey bidenbi denbi sababtii ayaa la ii figeeyey murtahanun rahan baanan u aalaa buu leeyahay wuxuu leeyahay cafwi iyo dhaafitaan igu mannayso oo isii kii aan idi diilanayayow oo allaah ah waayo dembigii adduunyada dusheeda aan ka soo galay ayaan maanta u figaysanahay waanan u rahan aallaa haddii cafigaasi aanad adigu isiinin markaa rabbi subxaanahu wa tacaala ayaa u beriyey famnun igu galladayso calaya aniga dushayda bicafwin dhaafid igu galladayso cafiga oo minka xaggaaga ka ahaaday yaa amalii kii aan idi diilanayayow fa innanii aniga muusaqun waa lay figeeyey bidenbi denbi sababtii ayaa la ii figeeyey murtahanun rahan baanan u aallaa buu yidhi kadib intaa marka uu soo dhameeyey dadkii xabaashii way ka soo laabteen maxaa loo soo noqday marka xoolihiisii iyo hantidiisii uu ku tabcay ee uu ku dhididay in ay qaybsadaan taasay usoo laabteen wuxuu yidhi taqaasama alahlu maali bacdama nsarafuu wasaara wiisrii calaa dahrii faadqalanii taqaasama waxay qaybsadeen alahlu ahalkii iyo qaraabadii maali aniga xoolahaygii iyo hantidaydii ayaa ay qaybsadeen bacdama nsarafuu marka ay soo gadoomeen kadib wasaara wuxuu ahaaday wisrii dembigaygiina calaa dahrii mid dhabarkayga saaran oo fa ahqalanii aniga i cuslaynaya oo i culaysinaya wuxuu yidhi ahalkii markii ay soo laabteen kadib hantidaydii anigu aan ku dhididay iyo xoolahaygii iyo adduunyadaydii ayaa ay qaybsadeen dembigoogiina aniga dhabarkayga ayaa u saaran yahay oo uu cuslaynaya xoolaha ay qaybsanayaan haddii aan ku soo shaqeeyo wadda dee waxa weeyaan qaloodo oo aan sharciga waafaqsanayn dembigoogii aniga ayaa la dhaadhacay oo god la galay nafcigoogii iyo dheeftoodiina iyaga ayaa qaybsaday buu yidhi culayskii waxa weeyaan dembiga uu lahaana aniga ayuu dhabarkaygaga raran yahay oo dhabarkayga ayaa u saaran yahay buu yidhi taqaasama waa ay qaybsadeen al ahlu ahalkii maali hantidaydii iyo xoolahaygii ayaa ay qaybsadeen bacda man sarafuu marka ay soo gadoomeen kadib ee ay soo laabteen wa saara wuxuu ahaaday wisirii dembigaygiina calaa dahri mid aniga dhabarkayga saaran ayaa u ahaaday oo fa ahqalanii culaysinaya wastabdalaat zawjatii baclan lahaa badalii waxakamaathu cala alamwaali wa sakanii wuxuu yidhi wastabdalat waa ay bedel qaadatay zawjatii zawjadaydii baclan oday ayaa ay bedel qaadatay odayga oo lahaa iyada u sugnaaday bedelii aniga bedelkaygii waxakamat waxay xaakim uga dhigtay oo ay u dhiibtay iyadu hu zawjka ama bacliga cala alamwaali xoolihii iyo hantidii aan ka dhaadhacay ayay xaakim uga dhigtay wasakani iyo gurigii aan ka tegay anigu ayaa ay isaga gacanta ka gelisay buu wuxuu tilmaamayaa islaantiisii xiitaa inay nin dambe isaga dabadii ay guursatay kadibna hantidii isaguu lahaa gurigii u dhistay xoolihii uu ka tegey inuu isagu ugu sarreeyo oo ay gacanta uga gelisay wastabdelat waa ay bedel qaadatay zawjatii zawjadaydii baclan oday ayaa ay bedel qaadatay buu yidhi bacliga oo lahaa iyada u sugnaaday bedeli aniga bedelkaygii ayay oday ka bedel qaadatay waxakamat waxay u dhiibtay oo xaakim uga dhigtay bacliga calal amwaali xoolihii iyo hantidii wasakani iyo gurigii iyo hoygii aan lahaana isaga ayay maamul uga dhigtay oo ay ku wareejisay gacanta ka gelisay wasayarat waxay ka ahaysiisay oo ay ka yeeshay waladii ilmahaygii cabdan addoon ayay ka dhigtay liyakhdumahaa si uu ugu adeego caruurtii anigu aan ka tegayna addoommay ka dhigtay buu yidhi si ay ugu adeegaan wa saara wuxuu ahaaday maali xoolahaygii lahum ayaga waxay u ahaadeen xillan bilaash ayay u noqdeen bilaa tamanin dhidid la'aanteed xoolo ayna ku soo dhididin oo dhib iyo rafaad ayna u soo marin ayay bilaash u heleen buu yidhi carruurtaydiina addoommo ayay uga dhigtay buu wasayarat waxay ka ahaysiisay waladii ilmahaygii cabdan addoon ayay ka ahaysiisay liyakdumaha si uu ugu adeego oo ugu khidmeeyo wa saara wuxuu ahaaday maalii maalkaygii lahum ayaga wuxuu u ahaaday xillan bilaash ayuu u ahaaday bilaa thamanin thaman iyo lacag iyo dhidid la-aanteed intaa markuu gebagabeeyey ayuu haddana adduunyadii dib ugu laabtay wuxuu yidhi تغرنك الدنيا وزينتها وانظر إلى فعلها في الأهل والوطن فلا تغرنك waar hooyay ku tagin addunyaa adduunyadu yay ku tagin oo yay ku kadin wasiinatuhaa adduunyada bilicdeeda iyo dhaldhalaalkeedu yaa ay ku tagin oo yay ku kadin wandur bal waxaad eegtaa ilaa ficlihaa ficilka iyo waxa ay ku samaynayso fi lahli ahalkii iyo walwaطani ahalkii iyo wadankii bal adduunyadu sida ay u gelayso bal adigu sidaa u eegoo indha indhee buu yidhi adduunyadaasi bilicdeedaasi ay kuu dhalaalaysaa iyay ku daginoo karkaarkaiyay ku weydaarin buu yidhi falaa tagurannaka waar hooyay ku dagin waa laadii naahiyad ahayd nuunu tawkiidna waa geliyey falaa tagurannaka waar yay ku dagin oo yay ku kadin addunyaa adduunyadu yay ku dagin waziinatuhaa adduunyada bilicdeeda iyo dhaldhalaalkeeduna yaa ku dagin wandur bal waxaad eegtaa ilaa ficlihaa bal adduunyada ficilkeega iyo falkeega eeg fil ahli ahalkii ay ku samaysay walwatani iyo watankii iyo degaankii bal sida ay u gashay adigu eeg oo indha indhee buu ku yidhi wandur ilaa man xawa dunyaa biajmaciha alraaxa minha bigayri lxamdi walkafani wuxuu yidhi wandur bal waxaad eegtaa ilaa man bal eeg xawaa koobay manku addunyaa adduunyada koobay biajmacihaa adduunyada dhammaanteed hal raaxa ma kala carraabay minhaa ay min addunyaa adduunyada xaggeega ma kala carraabay oo ma kala dhaadhacay bigayri alxandi udug waxaan ahayn walkafani iyo maraya raacad waxaan ahayn adduunyadii ma kala dhaadhacay wuxuu leeyahay bal waxaad u fiirsataa adduunyo ninkii koobay ee dhinac kasta iska dhigay xag hore iyo xag dambe bidix iyo midig intaba iska dhigay ee taajirka ahaa adduunyada xaggeega ma kala dhaadhacay kafan yaroo cad waxaan ahayn ma kala dhaadhacay oo ma la yidhi hebel bal waxa uga sahaya waa maya wandur ila man xawa dunyaa biajmaciha alraaxa minha bigayri lxamdi walkafani wandur bal waxaad eegtaa ilaa man ba kii eeg xawaa koobay manku addunyaa adduunyada koobay biajmacihaa adduunyada dhammaanteed hal raaxa ma kala caraabay oo ma kala dhaadhacay minhaa ay min addunyaa adduunyada xaggeega bigayri lxandi xandi iyo xanuud waxaan ahayn walkafani iyo maraya raacad waxaan ahayn ma kala dhaadhacay buu leeyay waa laade soo ma waa sidaa aya jaamica dunya ligayri balaagati liman tajmacu dunya wa anta tamuutu shaacirkaa kalena wuxuu laha ayaa jaamica dunya waa ninka adduunyada ururinayo liman tajmacu dunya war addunyada yaad u ururinaysaa wa anta tamuutu adigoo adigu ka geeriyoonaya oo waxa weeyaan ka dhaadhacaya wuxuu yidhi khudi lqanaacata min dunyaaka waarda biha low lam yakun laka ilaa raaxatu lbadani khud qaado alqanaacata qanaaco qaado min dunyaaka adduunyadaada xaggeega qanaaco ka qaado warda bihaa raalina ku noqo wixii ilaahay uu kaaga qadaray ee uu ku siiyey qayb ahaan low lam yakun laka xitaa haddii aanu ku ahayn ilaa raaxat lbadani jidhka raaxadiisa mooye wax kala xitaa haddii aanad haysan qanaco qaada buu leeyahay oo ku kaaftoon oo ku qanac intaa ilaahay uu ku siiyey waayo qofka addoonkii haddii qanaaco u qaato wuxuu istaagaa booskii qofka xortaa qofka xortii haddii uu qanaaco darra ay ku dhacdona halkii addoonka ayaa u joogsadaa wuxuu leeyahay adduunyada inta ilaahay uu kaaga qadaray ku kaafsanoo adduunyo kala haraadcayn keliya ka fikir geerida iyo axwaasheeda xitaa haddii aanad haysan jirhka yar raaxadiisa mooy waa maxay hoy yarood geshid biyo aad cabtid intaasoo keliya xitaa haddii aad haysatid wax kale ha ka fikirin inaad geeri un ka fikirtid mooyaane adduunyo korarsi ha ka fikirin buu leeyahay imisaynu aragnaa cid adduunyo haysata oo haddana warwaraysa bal iska dhaafe ka warwaraysa berri waxay xidhan lahaayeen hadda way garab taalla markaa qanaacadu waa khatar weey khud qaado alqanaacata qanaaco qaado min dunyaaka adduunyadaada xaggeega qanaaco ka qaado warda bihaa raallina ku noqo ilaahay wuxuu kaaga qadaray low lam yakun laka xiitaa haddii aanu ku ahayn ilaa raaxat lbadani jidhka raaxadiisa mooyaane yazaarica alkhayri taxsud bacdahu hamaran yazaarica shari mawquufu calaa alwahani wuxuu yidhi yaa zaarica alkhayri waar qofka khayrka beeranayow taxsud waa aada goosan doontaa bacdahu ay bacda zarci alkhayri khayrka beerashadiisa kadib waxaad goosan doontaa thamara midho ayaad goosan doontaa yaa zaarica shari waarka sharka beeranayow mawquufun waa lagu soo joojin doonaa cala alwahani adiga oo dulli iyo daciif ku ah ayaa lagu soo joojin doonaa wuxuu leeyahay qofka adduunyada dusheeda camal wanaagsan iyo khayr beeranayow midhihiisa waad goosan doontaa camalkaa wanaagsada adduunyada aad ku beeratay aakhire ayaad midhihiisa guran doontaa ka shar iyo xumaanto adduunyada dusheeda ka ku beeranayowna waa lagu soo joojin doonaa maalin aad daciif tahay awoodna aanad lahayn adiga oo dulaysan ayaa lagu soo joojin doonaa yaa zaarica alkhayri ka khayrka beeranayow taxsud waad goosan doontaa bacdahu khayrka aad beeratay dabadii hamaraa midha ayaad goosan doontaa yaa zaarica shari ka sharka beeranayow mawquufun waa lagu soo joojin doonaa cala alwahani adiga oo dacfi ku sugan iyo dhulli ayaa lagu soo joojin doonaa laguna soo joojin doonaa dee abaalmarintii lagugu abaalmarin lahaa xumaantadii adduunyada aad kala soo dhaadhacday ee aad ku soo beeratay adduunyada dusheeda wuxuu yidhi yaa nafsu kufi can lcisyaani wاktasibi ficlan jamiila lacala allaha yarxamunii naftiisi buu la hadlay yaa nafsu nafey kufi ka hadh oo ka joogso can ilcisyaani cisyaanka ficilkan xun ee aad samaynaysid iyo caasiyitaanka rabbi subxaanahu wa tacaala aada caasiyaysid ka hadh oo ka joogso waktasibii waxaad kasbataa ood shaqaysataa ficlan ficil shaqayso ficilkaas oo jamiilan wanaagsan lacala allaha ilaahay wuxuu xaqiiqo ku yahay yarxamunii inuu inaxariiste ya nafsu kufi can lcisyaani waktasibi ficlan jamiila lacala allaha yarxamunii ya nafsu wayxaki tubi wacmalii xasanaan casaa tujazayna bacda almowti bilxasani yaa nafsu nafay kufii ka joogso oo ka hadh can ilcisyaani cisyaanka iyo ficilka xun ee aad samaynaysid waktasibii waxaad qabsataayood shaqaysataa ficlan ficil shaqayso ficilkaasoo jamiilan wanaagsan lacala allaha ilaahay wuxuu xaqiiqo ku yahay yarxamunii inuu inaxariiste yaa nafsu nafay wayxaki hoogaage tuubii toobadkeen wacmalii waxaad shaqaysataayood qabsataa xasanan ay camalan camal camalkaasoo xasanan wanaagsan casaa tujaazayna waxaa laga yaabaa in lagugu abaalmariyo bacda almowti dhimashada dabadeed in lagugu abaalmariyo bilxasani wanaag in lagugu mariyo ayaad mudan tahaye camal wanaagsan qabso buu leeya wuxuu yidhi nafay toobadkeen oo dunuubteed aad ku jirtid ka dhex oo ka dhex ruq camal wanaagsanna shaqayso waxaad mudan tahay geerida aad soo geeriyootid kadib inuu rabbi subxaanahu wa tacaala wanaag uu kugu abaalmariyo yaa nafsu nafay wayxaki hoogaagee tuubii toobadkeen oo wax malii shaqayso xasanan ay camalan xasanan camal wanaagsan casaa tujaazayna waxaad mudan tahay in lagugu abaaliyo bacda almowti dhimashada dabadeed bilxasani wanaag in lagugu abaaliye uma asalaatu cala lmukhtaari sayidina famaa wada lbarqu fi shaamin wa wlxamdu lilahi mumsina wmusbixina bilkhayri wlcafwi wlixsaani wlminani wuxuu yidhi uma salaatu amaani cala lmukhtaari kii la doortay dushiisa ha ahaato sayidinaa sayidkeenna dushiisa ha ahaato waa nebi moxamed sala allahu alayhi wasalam maa wada lbarqu hilaacu inta uu ka iftiimayo fii shaamin magaalada shaam inta uu ka iftiimayo wa fii yamanin iyo magaalada yaman inta uu roobku ka da-ayo waxa weeyaan salaadaasi ha ku socoto waxa weeye nebi moxamed sala allahu alayhi wasalam wuxuu leeyahay nebi moxamed sala allahu alayhi wasalam ilaahay waxa weeye ha u naxariisto oo ha ammaano inta roobku uu ka hilaacayo magaalada sham iyo magaalada yaman waa meeshii dee dadku ay u badnaayeen ayaa waxa weeyaan u cabiray sheekhu marka ugama jeedo marka aanu roobku da-ayna roobku aanu hilaacayn iyayna salaadaasi ku socon macnaheedu ma aha tawqiidkaasi uu tawqiitiyey salaadii ee uu ku xidhay inta uu roobku ka hilaacayo sham iyo yaman tawqiidka waxaa looga jeeda taabiid baa looga jeeda tabiid ama roobku hadow ama yaa una di'ine ama ha hilaaco ama yaa una hilaacine nebi maxamed salaadaasi ha u socota buu leeyahay fuma salaatu amaani cala lmukhtaari mukhtaar dushii ha ahaato sayidina ahaa sayidina sayidkeena dushiisa ha ahaato ma wada weyan halkaasi wasama waa maa wada lbarqu roobku inta uu ka hilaacayo fii shaamin magaalada shaam wa fii yamanin iyo magaalada yaman wuu gebagabeeyo wuxuu yidhi walxamdu mahad oo dhani lilaahi ilaahay ayay u sugnaatay mumsiina allaha noo galabeeya bimacnaa aladii adkhalanaa fii wakti lmasa allaha waktiga galabtana geliya allahaas ayaa mahad iska leh wa musbixina allaha waaga noo beriya aladii adkhalanaa fii waqti sabaax allahaas baa mahad iskale bilkhayri khayr noogu galabeeyo oo noogu waaberiya waalcafwi iyo dhaafid iyo cafwi noogu galabeeyo oo noogu waaberiya waalixsaani iyo ixsaan walminani iyo cadiyo fara badan allaha noogu galabeeya ee noogu waaberiya allahaasaa mahad oo dhanna iskale markaa zaynulcaabidiin halkaasi ayaa uu ku gebagabeeyey risaaladii waxa weeyaan uu nagula telinayey inaynu geerida u diyaar garowno oo waxa weeyaan aynu u shaqaysano allah subxaanahu wa tacaala haynagu anfaco kuwa geerida u diyaar garoobayna rabbi subxaanahu wa tacaala haynaga yeelo kuwa sakaraatulmowtka allah subxaanahu wa tacaala uu fudaydiyana allah subxaanahu wa tacaala haynaga yeelo halkaas bay noogu dhamaatay subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk